بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الوجه الثاني wejiga labaad min أwjuhi low oo ka mida low owjuhdeeda hal wejigaan soo qaadanay wejiga horena wuxuu ahaa أنها xرف yqتضي امتinاaca ma yليه واsتilزاamhu الوجه الثاني wejiga labaad min أwjuhi low an takuna xarfa shardi fi lmustaqbal waa inay xarfu shardi noqoto mustaqbalkana shardi u ah fi lmustaqbal haddaba wuxuu ula jeedaa ficil maadiya ayay gashaa waxayna u leexidaa mustaqbalka ay tadkhulu calى almaadi wa tasrifuhu ilى lmustaqbal sida intii oo kale in qaama muxamedun haddii la yidhaahdo intii waxay gashay qaamo oo ficil maadi ah laakiin qiyaamkan waa mid mustaqbalka la fardina in qaama hadduuba istaago mustaqbalka soo ma oo sidaasoo kale ayaduna fi lmustaqbal saas buu ka wadaa ficil maadiya bay gele mustaqbal bayna u leexine muraadifan xarafkaas oo muraadifan lin intii shardiyada ahayd ku macno ah liini shardiyati intii shardiyeed ku macno ah ilaa annahaa aylow laa tajimu cala lmashhuuri sida mashhuurka ah wax ma jasmido oo jawaasimta kuma jirto sida mashhuurka ahna waxaa laga fahmaa inuu khilaaf ku jiro laakiin sida loo badan yahay low waa xarfu shardin gayru jaazim midka ayada ku macnaha ah oo inta shardiyada ahna jawaasimtay ku jirtaa ka qowlihi tacaala walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyata dicaafan khaafuu calayhim walyaksha aladiina kuwii ha cabsadeen low tarakuu haddii ay ka tegi lahaayeen min khalfihim ayaga gadaashooda ayaga ka bacdi min khalfihim bacdi mowtihim duriyatan dicaafan caruurta agdaran haddii ay ka tegi lahaayeen khaafuu calayhim u cabsan laha khaafuu calayhim haddaba waa lowdan jawaabteeda falow hunaa low meeshan shardiyatun waa shardiyo bimansilati in lowdaasoo in ku macnaa ay in tarakuu hadday ka tegi lahaayeen ay shaarafuu waqaarabuu intarku maxaa la wadaa shaarafuu wa qaarabuu ay qarka u saarmaan an yatrukuu inay ka tagaan kuwii ha cabsadeen haddii ay caruur ka dhintaan u cabsan lahaa masaasaa laga wadaa haddaba marka ay dhintaan kadib carruurtooda taag daran hadday u cabsan lahaayeen hadda ha cabsadeen miyaa laga wadaa maya marka ay dhinteen kadib caruurtooda taagta daran oo ay ka tageen u cabsan maayaan haddaba maxaa laga wadaa markii mowdku uu kusoo xaadiro oo geeridu ay usoo soo dhowaato caruurtooda yaryarka ah haddii ay ka welweli lahaayeen hadda ha cabsadeen aan leeyahay macnuhu waa sidaas haddaba ee markii ay dhinteen kadib hadda carruurtooda u cabsan maayaan saas daraaddeed wuxu uhi shaarafu waqaarabu an yatruku wa inama axtaaja ila tafsiiri thaani tafsiirka labaad tafsiirkee labaad ay shaarafuu wa qaarabuu saasuu ku fasiray tafsiirka labaad wuxuu u baahday lianna alkhitaaba maxaa yeelay hadalkan lilawsiyaa'i wuxuu ku socdaa kuwa waalidku uu caruurta kala dardaarmay wa jamcu wasiyin ow liman yaxduru lmuusiya ama khitaabku wuxuu u socdaa qofka dardaarmaa qolada u timaada xaalat lisaa marka uu dardaarmaa haddaba owdan wuxuu meesha usoo geliyay aayadda macnaheeda laba tafsiira ku jira waxa loola jeedo ayaa la isku qabtay qolo culimmada kamida waxay leeyihiin walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim waxaa loola jeedaa nin mowdkii uu ku soo xaadiray oo raba inuu dardaarmo ayaa waxaa dhici karta dad qaraabadiisa ama asxaabtiisa inay u yimaadaan oo markaasay ku yidhahdaan niyahow adduunyadii waa ka socotaahe xoolana ilaahay woo u ku siiyo carruurna waxba kaama oge xoolahaaga sadaqayso oo kadibna ay ku booriyaan xoolihiisii iyo maalkiisii oo dhan inuu wada sadaqayso oo carruurtiisi waxba uusan uga tegin dadkaas haddaba ninka sidaas kula talinaya ayaa khitaabka uu ku socdaa culimmada qeyb ka mid ah ay yidhaahdeen aayadda macnaheedu marka wuxuu yahay marka markaaad asaga ku boorinaysin xoolihiisa oo dhan inuu wada sadaqayso caruurtiisana waxba uusan uga tegin adinku ma jeclaan lahaydeen in la idinku booriyo caruurtiina inaad dayacdaan oo xoolihiina oo dhan wada sadaqaysta laydin idin yihaahdo saas ma jeclaan lahaydeen jawaabtu marka waa maya waxaad jeclaan lahaydeen caruurtiina oo wax haysta inaad ka tagtaan oo xoolaa u reebtaan baad jeclaan lahaydeen haddaba haddii sidaas aad jeclaan lahaydeen asagana waxaad u dardaarantiin inuu thuluth fa aqal inuu sadaqaysto rubac iyo sudus iyo khumus iyo wax lamid inuu sadaqaysto caruurtiisii iyo qaraabadiisiina inuu wax u reebo saas waa lagu fasiray tafsiir labaadaa jira tafsiirka la tafsiirka labaad haddaba wuxuu leeyahay aayadda khitaabkeedu wuxuu ku socdaa waalidku marka ay dhiman rabaan waxaa dhici karta caruurtooda dicaafta ah inay dad kala dardaarmaan qofkaas marka waalidku uu la dardaarmay oo uu yidhahda caruurteeda adigaan kugu ogahay waxaa la yihahda alwasiyu baa la yihahda alawsiya baana lagu jamciyaa khitaabkuna wuxuu ku socda waa kuwaas oo waxaa leeyahay caruurtii la idinkala dardaarmay ha dayacinina xoolahoodiina u xifdiya wixii dani ay ku jirto carruurta ha loogu qabto ma jeclaan lahaydeen marka aada xoolahooda ku cayaaraysaan oo si aan xaq ahayn xoolahooda a u bixinaysaan ma jeclaan lahaydeen adinkaa caruurtiinnii aad ka tagteen oo awsiyada aad uga tagteen owsiyadaas caruurtiina xoolahooda inay ku cayaaraan ma jeclaan lahaydeen haddaba haddii aadan jeclaan lahayn caruurtaada qofkii aad kala dardaarantay inuu xoolaha uga cayaaro haddii aadan jeclaan lahayn adigana caruurtan lagaaga tegay xoolahooda ha ku cayaarinaa leeyahay saas daraaddeed wuxuu yidhahda lianna alkhitaaba lilawsiyaa dadkii waalidku ula dardaarmay buu ku socdaa waxaa leeyahay sida aydnan u jeclaan lahayn in caruurtii aad ka tagteen awsiyadii aada uga tagteen inay ku cayaaraan sida aydnan u jeclaan lahayn adinkuna markaa ku cayaarinina caruurtii laydinku dhaafay oo laydinkala dardaarmay aw liman yaxduru lmuusiya ama khitaabku wuxuu ku socdaa qofkii dardaarmaayey ciddii u timid xaalata alisaa macnahana waan sheegnay oo waxaa loola jeedaa ha ku boorinina xoolihiisa oo dhan inuu wada sadaqeeyo oo caruurtiiyo gacmo uu ka tago ha ku boorinina ilan adinkuwa ma idnaan jeclaateen in caruurtiinoo gacmo aad ka tagtaane wa inamaa yatawajahu lkhitaabu ilayhim dadkaas owsiyada ah iyo qofka dardaarmaayey dadka ku soo xaadiray khitaabkaas wuxuu ku wajahmaa qabla tarktaysan dhiman ka hor baa khitaabka ku dhacaa liannahum bacdahu bacda tarki maxaa yeelay markay dhintaan kabacdi amwaatun waa dad dhintay qofku hadduu dhintana falaa yakhaafu calaa duriyatihi duriyadiisu uga cabsan maayo min dayaacin uga cabsan maayo howl kala ay leen haysata qaalahu musanif musanifkaa sidaa yihi fi lmuqni buu ku yidhaahday muqniga ayuu sidaa ku yihahday muqni labiibka ayuu sidaa ku yidhaahday alwajhu athalith min awjuhi low low wejiyada ay leedahay wejiga saddexaad an takuuna xarfan masdariyan wejiga saddexaad waa inay low xarfu masdari noqoto ay mu-awalan maca silatihi asaga iyo siladiisa bimasdarin masder baa lagu awilaa saas daraaddeed ayaa waxaa loogu magacaabay xarfu masdariyin lowdu haddii xarfu masdariin ay noqoto mawsuul xarfiyana waa inay noqoto mawsuulka xarfiga ahna siluu u baahan yahay ficilka ka dambeeya iyo asaga labadooda marka la isku daro ayaa masder laga soo dhalaaliyaa saas daraaddeed baa waxaa loogu magacaabaa masderi muraadifan xarafkaasoo muraadifan lian almasderiyati antii masderiga ahayd ku macno ah ilaa annahaa ay low hase ahaatee low laa tansibu ficilka mudaaric ma nasbinayso kamaa tansibu an an siday u nasbido low waxay ku macno tahay anta masderyada ah laakiin waxay kaga duwan tahay anta masderyada ah ficilka way nasbidaa ayadu laakiin ma nasbinayso wa akharu wuquucihaa lowdan masderyada ah dhicitaankeedu wuxuu badan yahay bacda wadda ficilkaas maadi oo wadda ah ka qowlihi tacaalaa wadduu low tudhinu fayudhinuun wadduu waxay jeclaan lahaayeen waxay tamaninayaan low tudhinu inaad soo dhawaato fayudhinuun ayaguna ay soo dhawaadaan oo markaas meel dhexe la isugu yimaado lowdan calaa hada almadhab waa masderyo tudhinu ficilkaas mudaaricna waa siladii lowdaas masderyada ah iyo siladeeda masder baa laga soo dhalaalinaa wadduudan baa waxaa looga dhigaa mafcuulkeedii ey taqdiirku wuxuu yahay wadduu waxay jeclaadeen al-idhaana isu soo dhowaansho lowdan masderyada ah ficilka ka horeeya waa inuu noqdo ficil tusinaya tamani waddo keliya shardi ma aha wadda waxaa la mid ah axabba tamanaa iyo wixii tusiya tamani oo dhan haddaba macnaheedu wuxuu yahay wadduu waxay tamaninayaan low tudhinu fayudhinuun yudhinuun wa bacda yawaddu iyo waddadaas mudaariceeda ka bacdi inay dhacdo ayaa badan naxu yawaddu axaduhum mid ayaga kamida ah wuxuu jecel yahay low yucamaru ay tacmiira cumrisiin lowdan iyo waxaa ka dambeeya masder baa laga soo dhalaalinaa masderkaasna yawadudan buu wuxuu u noqonaa mafcuulu bihi wa min alqaliili waxa yar waxaa ka mid a qowlu qutayla gabadha qutayla la yihaahdo qutayla bintu nadri ibni lxaaris nadri ibni xaaris oo gaalnimo ku dhintay nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam dagaalkii bader marka laga soo laabtayna u amray in la dilo gabadhiisii ayaa calcale gabadhan qutayla bintu nadri ibn lxaaris waa saxaabiyad waxayna islaantay caama alfatxi qayb ka mid a asxaabu siyar ayaa waxay sheegeen inay la dhalatay annadri ibn alxaaris oo gabadhiisa aysan ahayn laakiin waxaa raajixa inay gabadhiisa ay tahay waxayna leeyihiin qutayla bintu bintulxaaris baa la yidhaahdaa laakiin waxaa loo badan yahay inay tahay qutayla bintu nadri ibn alxaaris nabiga waxay ku tiri sala allahu alayh waali wasalam maa kaana daraka maxaa ku dhibi lahaa low mananta ay low mananta calayhi bilcafwi haddaad ku galladaysan lahayd cafin ood iska sii day lahayd maxaa dhibow kusoo gaari lahaa wa rubbamaa manna alfataa ninka dhalinta yar ee diraca ah waxaa badan inuu mannaysto oo uu galladayso wa huwa almagiidu isagoo ah mid laga caraysiiyey almuxnaqu ee laga xanaajiyey almaqiid waa isim mafcuul oo laga keenay qaadahu yaqiiduhu idaa aqdabahu markuu ku caraysiiyo almuxnaqna waxaa laga keenay min xaniqa idaa qadiba markuu xanaaqo waxaa la yihahdaa xaniqa fulaanu bimacnaa qadiba wuu xanaaqay xanaaqu marka waa carabi fasiix ah waxay leedahay maxaa dhib ah oo kaasoo gaari lahaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh waala ali wasalam ninkan haddaad iska cafin lahayd inta aadan dilin ka hor ninka dhalinta yar waxaa badan dadka dhibka u geysta inuu iska sii daayo ayadoo laga caraysiiyey oo laga gardaran yahay waxaana nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam laga wariyey inuu yidhi gabayga gabadhaan ay tiraday haddaan maqli lahaa intaanan dilin ka hor ma aanan dilin aymannuka maa kaana daraka low mananta aymannuka galladaysigaagu muxuu ku dhibi lahaa maadaas waxaa furan in laga dhigo istifaamiyo oo la yidhahdo maa kaana daraka maxaa ku dhibi lahaa waxaa kale oo furan in laga dhigo naafiyo oo la yidhaahdo maa kaana daraka kuma dhibeen low mananta ay manuka galladaysigaagu wa wuquucu low masdariyatan low masdariya inay noqoto qaala bihi sidaas waxaa yidhi alfaraau walfarisiy watibriisi wa abulbaqaa alcukburi wabnu malik min annaxwiyiin wa akharuhum laakiin nuxaada badankooda laa yuhbitu hada alqisma qeybtan ama wejigan saddexaad oo low oo la leeyahay waxay noqotaa masderiyo sugi maayaan nuxaada intooda badan waxay leeyihin low masderiya ma noqoto wa huwa qismigaas wuxuu yahay wuquucu low masderiyatan low inay masderiye noqoto xadaran ayagoo ka carada min alishtiraaki low inay noqoto kelimad mushtarak ah kelimaadka mushtaraga ah waa kelimaadka tusiyo akthar min macnan kelimadu haddii laba macno iyo ka badan ay tusido waa kelima mushtarak ah kelimaadkaas mushtarag ah waxaa cagsigooda ah alkalimaat almutaraadifa waana dhowr kelimadood oo hal macno tusina tanna waa hal kelimad oo dhowr macno tusine haddaba waxay ka caradayaan low inay noqoto kelimad mushtarak ah oo waxay leeyihiin lowdan haddii la yidhaahdo waa shardiyo haddana la yidhaahdo waa masdariya akthar min macnan bay tusiday ishtiraaggaas bay ka cararayaan uu leeyahay laakiin ishtiraaggaas waxba ma dhibeen sababtoo ah kelimaadka carabiga in badan oo kamida ah waa mushtarak kelimaadka ishtiraaga lagu miithaaliyeen waxaa kamid a ah alcayn kelimadaas waxay tusidaa isha wax lagu arko waxaa kale oo ay tusidaa isha biyuhu ay kasoo burqadaan waxaa kale oo ay tusidaa dahabka waxaas oo dhan way tusidaa wa tukharaju laayatu thaniya qoladan waxay leeyihin marka watukharaju laayatu thaniya aayadda labaad waa la takhriijinaa iyo wanaxwaha waxa la midka ah calaa xadfi mafcuuli lficli ficilka yawaddu ah mafcuulkiisa inuu xadfan yahay nuxaadda badankoodu waxay leeyihiin low masderiye ma noqoto ee waxay baaqi ku tahay dalaalatuhaa cala ashardiyati shardinimadii inay tusido ayay baaqi ku tahay see haddaba shardinimo looga soo saaraa waxay leeyihiin yawaddudan mafcuulkeedii waa xadfan yahay meeshii low iyo siladeeda mafcuul looga dhigi lahaa waxaa la leeyahay mayee mafcuulkeedu wuu xadfan yahay lowdaana shardiyadeedii ayay baaqi ku tahay aladii qablahaa ficilkaasoo ayada ka horeeya calaa xadfi mafcuuli lficli alladii ficilkaasoo qablaha lowda ka horeeya wa huwa ficilkaas wuxuu yahay waddu wa xadfi ljawaabi lowdan shardiyada laga dhigay jawaabkeedana bacdahaa ay bacda low low kadibkeed in la xadfo waxay leeyihiin lowdan waa shardiyo ficilkan mudaaric oo yawaddu ah mafcuulkiisii waa xadfan yahay lowdan shardiyada ahna jawaabkeedii waa xadfan yahay taqdiirku muxuu yahay yawaddu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay atacmiira in la cumri siiyo atacmiira waa mafcuulkii yawaddu oo lasoo qadarayay low yucamaru haddii la cumri siin lahaa alfa sanatin kun sano lasarahu dalika arrinkaas isaga uu ka farxin lahaa lasarahu daalika waa jawaabtii low oo lasoo qadarayay bacda low atacmiirana waa mafcuulkii yawadu ee lasoo qadarayay low horteed walaa yakfaa maa fii hada taqdiiri min kahrati alxadfi taqdiirkan kahratu lxadfiga ku jira ma qarsoon ilan waxaa la yidhi low jawaabkeediina waa xadfan yahay yawaddu mafcuulkeediina waa xadfan yahay alwajhu raabic wuxuu yahay min awjuhi low an takuuna xarfan litamani inay xarfu tamani ay noqoto bimansilati leyta oo leyta ku macno ah ilaa annahaa si ahaatee lowdu laa tansib walaa tarfac waxna ma nasbido waxna ma rafcido leytada ay ku macno tahay isimkana way nasbidaa khabarkana way rafcidaa laakiin low waxna nasbi maydo waxna rafci maydo naxwu falow anna lanaa karatan annaga may noo sugnaato fanakuuna aan noqone falow litamanni low tamani ayay faa'iideyne ay falayta lanaa ayay ku macno tahay falayta lanaa annaga may noo sugnaato karatan laabasho qiila waxaa la yidhi walihaadaa ay takuunu low litamani low inay tamani ay tahay darteed nusiba waa la nasbiyey fanakuuna nakuunada ka dambayda falayta lanaa karatan fanakuuna soo kama dambeydo nakuunadaas waxay ku nasbisan tahay fa-dan inay tahay faa-u sababiyo fanakuuna fa-da ku jirta ayaa waxaa laga dhigaa faa-u sababiyo nakunana waxaa leeya waa ficil mudaaric mansuubi an mudmara wujuban bacda alfaai haddaba faa-u maxaa ka horeeya waxaa leeyahay tamani baa ka horeeya tamanigaas oo ah low fanakuna ayaa la nasbiyey fii jawaabiha jawaabkeeda ayaa lagu nasbiyey kama ntasabat sida ay u nasbisantay fa afuuza fii jawaabi layta layta jawaabteeda faafuuza ficilkaas mudaaric sida uu mansuub ugu yahay bian mudmara wujuban bacda alfaa-i ayaa nakuunana sidaasoo kale waxa ay tahay ficil mudaaric oo mansuub ah bian mudmara faafuuzana maxaa ka horeeya leyta nakuunana maxaa ka horeeya low bian mudmara bacda alfaai i fii qowlihi tacaala yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawzan cadiima haakada istadalluu sidaas bay daliishadeen qolada qabta low inay tamani faa'iideydo walaa daliila lahum fii hada alistidlaal istidlaalkan dhexdiisa daliil uguma jiro lijawaasi an yakuuna nasbu maxaa yeele waxaa bannaan ficilkaas mudaarico oo fanakuuna in lagu nasbiyey an yakuuna nasbu nasbuhu inuu ahaado fii fanakuuna bian mudmara jawaasan bacda alfaa'i wa an walficlu fii ta'wiili masdarin macduufin calaa karatin waxaa furan uu leeyahay oo suuragal ah fanakuuna ficilkaas mudaaric inuu ku nasbisan yahay an mudmara jawaasan bacda alfaai i fa-daana aysan ahayn sababiyadii oo maxay tahay nawaasibta waxaa ku jiray alwaawu walfaau wa huma wa ow alcaatifaatu calaa masdarin ayaa nawaasibta ku jiray fa-da meeshaan taalla ee la leeyahay waa faa-u sababiya waxaa suuragal uu leeyahay faa inaysan ahayn ee fa-dii caatifada ahayd ay tahay ficilka mudaaricna uu ku nasbisan yahay an mudmara jawaazan bacda alfaa'i wa an walficluna fii tawiili masder inay yihiin macduufin lagu cadfay calaa karatin kara lagu cadfay mithluhu fii qowlihi oo markaas ay la mid tahay ninkii shaacirka ah qowlkiisa midii ku jirtay wa huwa shaksu lmusamaa ninkaa shaacirkaana waa shaksiga lagu magacaabo maysuun uma yasiid ibna mucaawiya wa kaanat badawiyatan reer baadiyay ahayd maxay tidhi wa lubsu cabaatin wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi wa lubsu cabaatin maraqayd ah xirashadeeda wa lubsu cabaatin maraqayd ah xirashadeeda wataqara caynii wa an taqara caynii ishayda qabowsigeeda ayaa axabu ilaya waxaan ka jeclahay min lubsi shufuufi dharka khafiifka ah xirashadiisa waa dharka shafaafka ah ee qofka dumarka markay xirato jirkeeda looga jeedaa dharka noocaas ee qaaliga ah, waxaan ka jeclahay ee leedaha dharkii aan kusoo barbaaray oo baadiyaha aan ku iqiinay haddaba ficilkan mudaaric ee taqara ah wuxuu ku nasbisan yahay an mudmara jawaasan bacda alwow masderka kasoo baxa antaas iyo siladeedana wuxuu ku cadfan yahay lubsigaas waxaa lamid a ah haddaba fanakuuna ficilkaas mudaaric wuxuu ku nasbisan yahay leeyahay an mudmara jawaasan bacda alfaai i masderka kasoo baxaana karatantaas ayuu ku cadfan yahay fataqara mansuubun wuxuu ku nasbisan yahay bian mudmaratan bacda alwaawi jawaazan wa an walficluna fi ta'wiili masderin masder baa lagu awilaa wa an walficlu fi ta'wiili masderin masder baa lagu awilaa masderkaasoo macduufin calaa lubsu lubsu lagu cadfay wa mithluhu waxaa la mida fi qowlihi tacaala wma kana libashari an yukalimahu اllah ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula fayursila mansuubun wuxuu ku nasbisan yahay bian mudmaratan bacda ow an la idmaariyey ow ka bacdigeed jawaazanna loo idmaariyey waan walficluna fii tawiili masdarin mactuufin calaa waxyan wa mithluhu waxaa lamida fii qowli shaacir inii waqatlii sulaykan uu yidhi inii aniga iyo waqatlii dilkayga sulaykan aan dilo huma acqilahu kadibna diyadiisa aan bixiyo kathawri waxaan la mid nahay dibigi yudrabu la garaacayay lamaa caafat ilbaqaru markii lo-du biyaha ay diiday facaaqila mansuubun wuxuu ku nasbisan yahay bian mudmaratan jawaasan bacda huma waan walficluna fi taawiili masdarin bay ahaadeen mactuufin calaa qatlii masdarkaas qatli ah ayaa lagu cadfaa wa min khasaa'is ilfaa'i walwaawi wa ow wa huma arrinka hadda aan soo sheegnayna khasaaista ista fa-da iyo waawda iyo ow iyo huma buu ka mid yahay in lagu nasbiyo an mudmara jawaasan bacdaha masdarkeedana lagu cadfo masder ka horeeya khasaaista fa-da iyo waawda iyo ow iyo huma bay ka mid tahay alwajhu alkhamis wejiga shanaad min awjuhi low an takuuna lilcardi waa inay cardi fayday wahuwa talabu biliinin waa codsi dabacsanaan ay ku jirto iyo wa rifqiin naxu low tanzilu cindana agteenna haddaad soo degi lahayd fatusiiba khayran oo markaas khayr aada hesho dakarahu sidaas waxaa sheegay ibnu malik fi tashiil wadakara lahaa lowdi ibnu hishaamin allakmi wuxuu u sheegay wagayruhu ka kaleba macnan aakhara macno kale saadisan oo lixaad macno kaleoo oo lixaad ay faa'iideydaha yihaahdeen wahuwa an takuuna litaqliili lowdu waa inay taqliil faa'iideydo bilqaafi la aqriyo naxw qowlihi salى اllahu alayh wala ali wasalam hadalkii nabiga uu yihi tasadaquu walow bidilfin muxaraqin tasadaquu sadaqaysa walow bidilfin minjinba aad sadaqaysateen muxaraqin oo la gubaye wa fii riwaayati wa fii riwaayati الnasaa-i waxaa ku jirtay ruddu saa'ila ninka miskiinka oo idin barya ah celiya ruddu saa'ila ninka miskiinka ah, celiya walow bidilfin baad ku celideene muxaraqiin oo la gubay ninka miskiinka oo wax idin weydiista wax uun siiya wax yar baa allaa ka dhige walmacnaa wuxuu yahay tasadaquu sadaqaysta bimaa tayasara wixii idin fududaada walow balaqa fi lqilati waxaas idin fududaada xagga yaraantaaba ka gaaro ka dilfi sida dilfiga oo kale wahuwa bikasri daai i adilfina da'diisu waa ay dhibicsan tahay lilbaqari waalqanami wuxuu ula mid yahay kalxaafiri lilfaras faraska meesha xaafirka uu joogo ayuu dilfiguna wuxuu joogaa lo-da iyo ariga wlmuraadu bilmuxraqi waxaa laga wadaa almashwiyi midka la dubay wa fii riwaayati shaykhayn waxaa ku jirta itaqu naara walow bishiqi tamra waqad yudacaa waxaa dhici karta in la sheegto ana taqliila inamaa huwa min madkuuliha taqliilka waxaa laga faa'iidaystay lowda waxa ka dambeeya oo dilfiga ah laa minhaa lowda lagama faa'iidaysan lianna dilfa maxaa yeelay dilfiga iyo washiqa yushciraani waxay ku dareensiinayaan bitaqliili taqliil haddaba haddii aysan faa'iideyneynin taqliil maxay tahay waa lowdii shardiyada ahayd ficlu shardigeediina maxduuf uu yahay taqdiirkuna wuxuu yahay tasadaquu walow kaana almutasadaqu walow kaana almutasadaqu waxaa la sadaqaysanaaye dilfan muxaraqan ba ha ahaadee fatasadaquu saasaa leeyahay wallahu aclam halkaas ka joogo